بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى باب باب كان المؤلف وحكاها الله xukumka qofka salaada faradka ah ka tegay ee taariku salaadka ah baabkan mualifku sidaad aragtaanba wuxuu ka dambaysiiyey dhammaan abwaabtii salaada ku saabsanayd wuxuuna ka horreysiiyey baabkii salaatu janaasada ama baabuljanaa-is culimmada qaar sidaasay yeelaan waa siday u badan yihiin culimmada shaaficiyadu qaar kalena waxay ka horreysiiyaan baab alaadaan qaar kalena waxay ka dambaysiiyaan janaaista haddaba qaar janaaista ka dambaysiiya iyo qaar janaaista ka horraysiiya iyo qaar ku sheega awalka salaada qabla baab aladaan sheega intaba way jiraan laakiin sidanuu mualifku sameeyey baa ugu munaasabsano xikmada ku jirtana waxay tahay maadaama qofkan taarikusalaadka uu ka tegay salaadaha lasoo sheegay ayaa lagu dambeysiiyey salaadda marka laga soo sheekaya qofkii salaada ka taga xukunkeedii halkan ayaa lagu sheegayaa e, qofkaana haddii la dilo oo xukunkii lagu fuliyo dilka qofkii meydka ahaa axkaamtiisii ayaa ku dareeraysa oo taas oo laga hadli doono kitaab aljanaa-is marka labada dhinacba calaaqu laleeyahay waxa ka horreyay wixii ka dambeeyeyba wuxuu hi in taraka salaata qofkii haddii uu salaada ka tago jaaxidan asagoo inkiraya wujuubaha waajibnimadeeda kafara qofka wuu gaaloobayaa aw amase tarakaha uu oga tegay kasala wahsi qutila waa la dilayaa loo dilayaa qofka salaada ka tegaya labo kama baxsano inuu salaada waajibnimadeeda inkirayo ou leeyahay salaadanba waajibba ama uu leeyahay salaadu waajiba ma aha aslan wujuubkeediibuu min alasaas inkiray ama qofka maba inkirsana waajibnimada salaadee eh, wuxuu uga tegay wahsi labadaa miduu leeya labadii mualif xukunkooda halkan ku sheegay qofka haddaba jaaxidka ee salaada waajibnimadeeda inkirsan waa kaafir wuu gaaloobaya maxaa yeeley wuxuu inkiray shay diinta looga ogyahay bidaruura hay macluum min adiin bidaruura ayuu inkiray yani salaadda inay waajib tahay waa ijmac muslimiin midda kale kitaabkii iyo sunnadii ayaa caddeeyey marka wax la inkiri karo ma ah qofkii inkirana uu ku gaaloobaya waa qof qur-aanka beeniyey oo sunnadii beeniyey ayuu noqonaya mualifku wuxuu ka cabiray in tarakahaa in taraka salaata jaaxidan tarkiba shardi maaha xataa haddii uusan ka tegin qofkii salaadii asagoo tukanaya xataa oo oh, laakiin inkirsan salaadda inay waajibta uu gaaloobaya marba hadduu inkiro waajibnadeeda uu gaaloobaya taasina culamadu way isku waafaqsan yihiin haddii uoga taga salaaddii kasal wahsiba uga tegay salaaddii ma inkirsana waajibnimadeeda laakiin cajis iyo wahsi ayuu uga tegay waysay dadku u badan yihiin marka ayada ah waxaa loo dilayaa xaddan xaddan baa loo dilaya kaa hore waxaa loo dilayaa riddatan riddanimaa loo dilaya waa gaal murtad ah marka xaddu ridda lagu ofinaya hadduu toobad keeni waayo yustataab waa laga tooba dalbaya fain taaba wailaa qutil hadduu toobad keeni wayo marka waa la dilayaa isagoo murtad ah ayaa markaa dhimanaya markaana qubuurta muslimiinta lagu darimahaye waxaa lagu aasayaa qubuurta gaalada maadaama murtadnimo ku dhintay kan kale laakiin wahsiga uga tegay asagu oo waxa weeye ma gaaloobayo ma gaaloobayo laakiin dembi kabiir ayuu ku dhacay laakiin xaddiisu waxaa weeye in la dilo xaddiisu waxaa weeye in seef lagu dilo kufran looma dilayo riddatan looma dilayo ee loo dilayaa xad ayaa lagu wafanaya taasna waxaa daliil ah xadiidka saxiixaynka uu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam umirtu an uqaatila annaas waxaa lii faray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu an laa inuusan macbuud xaq lagu caabudi jirin ila allahu ilahay mooyaane ana muxamedan rasuul llah wayuqiimu sala salaadii oogaa buu yidhi wayutu aka akadiina ay bixiyaan faida facaluu dalik hadday arrinkaas sameeyaan casamuu minii dimaahum waamwaalahum ila bixaqi lislaam waxisaabahum cala allah hadday sidaa yeelaan towxiidkiina qiraan salaadiina ay tukadaan waxa weeye dhiigooda uga ilaaliya buu nabigu alayhi salaatu wasalaam iyo xoolahoodaba xaqi islaamka mooyaane xisaabtoodana ilahay bay la jirtaa xadiikan waa muttafaqun caleyh haddaba xadiidkaasaa tusinaya in qofkii taariku salaadka ahaa la dilayo inuusan gaal ahaynna waxaa tusinaya xadiidkan uu abu daawuud wariyey heyrkiiba uu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam hamsu salawaatin katabahuna allahu cala alcibaad shan salaadood ilaahay ayaa kuu farad yeelay addoommaha faman jaءa bihinna qofkii shantaa salaadood la yimaada kaana lahu cinda allahi cahdun an yudkhilahu اljanna ilaahay agtiisa wuxuu ku leeyahay axdi inuu jannada gelin doono waman lam yati bihina qofkii salaadaha shanta aan la imanin falaysa lahu cinda allahi cahdun ilaahay agtiisa wax cahdia ooma yaalo in shaa cafaa canhu hadduu doono ilahay wuu cafinayaa wain shaa cadaba ilahay hadduu doonana wuu cadaabaya balfiirsaadiikaxta almashi ayaa la geliyey taxta almashia ayaa la geliyey qofkaa taariku salaadka ah ee salaaddii wahsi uga tagay wuxuu yihi nabig alay sl slam hadduu salaaddii uu la imaanin ilahay agtiisa wax cahdiya kumana hadduu doonana ilaahay wuu cadaabaya hadduu doonana wuu cafinaya haddii uu gaal ahaan lahaa taxta almashiya la soo gale ilahi wuxuu hi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaasay jamaahiiru ahlilcilmi ku tageen saddexda aimo alimaam abu xaniifa wamaalik washaafici waxay qabaan qofka taarikusalaadka inuusan gaaloobayn imaam axmed baa qaba inuu gaaloobayo oo murtad uu noqonayo qofkii taarikusalaadka ah ee salaadda wahsiga uga tegay ka wahsiga uga tegay weyaan iyo cajsi wuxuuna soo daliishaday xadiidkan bayn alcabdi wa bayn alkufri tarku salaa xadiidka muslim baa weriy waa xadis saxiix addoonka iyo kufriga waxaa u dhexeeyo salaadii inuu ka tago faman taraka salaat faqad kafar qofkii salaadda ka taga wuu gaaloobay nabigu alayhi salaatu wasalaam culimmada kale waxay kaga jawaabeen xadiidkan jawaabo kala duwan waxay dhaheen xadiidkan waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufr waa kufri ka sokaya gaalnimadii weyneyd macnaha waxaa looga jeedaa qofkani wuxuu la yimid dembi weyn ayuu la yimid waxay lamid tahay sida xadiidku nabigu alayhi salaatu wasalaam siwaabu muslim fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimka ah caayada la caayayo waa fusuuq dagaalkiisana waa kufrigu nabigu alayhi salatu wasalaam iyo xadiid kale nabigu alayhi salatu wasalaam laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd war gadaashii ha ku noqonina yani ha noqonina gaalo islaynaya yani nabig alay slam kufri buu ka cabaray muslimkii lala dagaalamo gaalnimadii ma ah weyneyd waxaa looga jeedaa dembi weyn oo abaira ah. kufru aar baa loga jeeda kufrigii yaraa ee diintaan lagaga baxayn ayaa looga jeeda waxaa kaloo xadiidka lagu xambaaray qofkii banaysta salaada ka tegitaankeeda amaba inkira ee inay waajibta ama kalo waxaa kaloo lagu xambaaray takliid macnaha adkayn ayaa lagu xambaaray adilladii sidaas ayay ku kulmaysaa wuxuu ihi in taraka salaata salaadii hadduu ka tago jaaxidan asagoo inkirsa wujuubaha waajibnimadeedii kafara wuu gaaloobaya awabase taraka uu ka tegay salaadii ka salan wahsiba oga tegay qutila waa loo dilayaa xaddan xad baa loo dilayaa wsaxiixu wejka saxiixa waxaa weeye qatluhu qofka in loo dilayo bisalaatin hal salaad faqad oo keliya bishardi ikhraajiha inuu ka bixiyo shardigeeda can waqti daruurati waqtigii daruurada wayusataabu waa laga tooba dalbayaa uma dabeetana tudrabu cunuquhu qoortiisa ayaa laga waqiila waxaa la yunkhasu waxaa lagu mudayaa oo lagu durayaa bixadiidatin bir xataa yusallia ilaa uu ka tukado ow amase yamuuta uu ka dhinto wayuasalu waa la maydhayaa wayusallaa calayhi waa lagu tukanayaa wayudfanu waa lala aasayaa maca almuslimiin muslimiinta macooda walaa yumasu qabruhu qabrigiisana la tirtiri maayo qofka taarikusalaadka ee salaadii wahsi uga tegay waxaan idhi xaddiisu waxaa weeye la dilo oo xaddu ridda ma ahee waa xadda lagu oofinayo oo kale qofka waxaa weeye zaaniga muxsanka ah ee dhagax lagu dilayo sidaas oo kale ayaa asna maaragtay la dilayaa ee xaddi laga oofinaya haddaba maxaa lagu dilayaa waxaa lagu dilayaa haddii uu hal salaad uu wakhtigeedii ka saaro hadday salaadaasi leedahay wakti daruurana wakti daruuraheeda uu ka saaro hal salaad oo keliya oo waqti darurada maxaa looga jeedaa haddii salaada ay tahay salaad qofka musaafirka uu la jamciyo salaada ka dambaysa waa in labadaa waqti waqtiga salaada iyo waqtiga salaada kale la jamcinaya labada waqti oo ka saaraan haddii ay tahay salaada aan la jamcinaynin salaadaha kale salaad kale aan la jamcinayn haday tahayna in waqtigeeda ka saaro maalan salaada duhur waqti daruuray leedahay salaada duhur iyo casarba waa la jamciya qofka musaafirka wuu jamciyaa haddaba hadduu salaada duhur ka tago la geli maayo ilaa ay cadceedu ka dhacdo waaa leeya tuko salaada casr marki la gaadho ataa waa leeya salaada duhur tuko tii casarna tuko ilaa gabalkuu dhaco mar gabalku dhaco markaasaa xaddii lagu oofinaya salaada maqribna lagu dili maayo ka tegitaankeeda ilaa fajarku ka dilaaco maxaa yeelay maqribka iyo cishahaba waa la jamciya qofka musaafirka wuu jamciya laakiin salaadaha aan lala jamcinin ta ka dambaysa keligeed hadduu waktigeeda ka saaro waa la dilayaa maalan salaada subax haddii ay cadceedu soo baxdo waa la dilaya maxaa yele salada subax waxa ka dambeya lama jamciyo sidoo kale salaada casar haddii uu ka tago ilaa gabalku ka dhaco waa la dilayaa salaadii cishe haddii uu ka tago ilaa fajirku ka dilaaco waa la dilaya maxaa yeele salaadahaas kuwa ka dambeeyana lama jamciyo qofkan taariku salaadka ah markiiba la dili maaye waxaa laga dalbaya inuu toobad keeno waxaa leeyahay ilahay u toobadkeen intaan la dilin ka hor ayaa leeyahy ilahay u noqo oo waxaa weeye ilahay u toobadkeen dabeetana haddii uu toobad keeno oo ilaahay u noqdo salaaddii uu tukado waan iska daynaya hadduu diido inuu tukado waxaa weeye qoortaa laga goynaya oo markaa seef ayaa qoorta laga goynaya sidaas saxiixa waa sidaas sidaa loo dilaya qowl baa wuxuu leeyahay seef lagu dili maaye bir baa lagu mudayaa toori ama mindi ama wax adu af leh ayaa kolba lagu mudayaa oo jirkiisa lagu duleelinaya tuko hadduu tukan waayo haddana waa lagu celinaya mar labaad tuko hadduu tukan waayo waa lagu celinaya ilaa uu ama ka tukado ama uu sidaa ku dhinto sababtoo ah buu leeyahay qowlkan qofkan maqsuudka aan ka rabno waxaway salaadda inuu tukado ee inaan dilno maqsuudka annaga ma ah marka waxaaba dhici karta in markaa xanuunka uu dareemo ee bartaa lagu mudo inuu salaadii tukado mara ku degdegi mayna dilkiisa ee kolba waan xanuunsanayna birtaasaan ku mudaynaa war tuko war tuko waa leenahay xataa yusalliya aw yamuut ilaa uu ka tukado ama uu ka dhinto qowl kalena wuxuu leeyahay maya waa la buraynba ul baa lagu garaacay budh ya budh baa lagu garaacaya ama ul ilaa uu ka tukado ama uu ka dhinto bal aqwaashan u fiirsada walaalayaab maanta haddii hareecada lagu dhaqmi lahaa dadka talow kala barbiyaa layla mise intooda badan maya horta ad waxaa leeyahay lama walaayanba dadku way tukan lahay qof kasta hadduu ogaan lahaa in la dilayo ama la buraynayo hadduu salaada ka tago way tukan lahay masaajidda way camiri lahay salaada subax ee cidladaha ma aragtay salaada subaxadda maanta masaajidda wax yar baa ku tukada waxaad arkaysaa masaajid xaafad keligii ku yaalla oo dee xaafadun ay buuxaan oo saf ama laba saf keliya ku tukanayso salaada jimcana meel la kala istaago ma jirto oo salaada jimca dad ku tukanaya xaggey jiraan xilligaan waan hubnaa qof shaqa ku maqan ma jiro qof suuq ku maqan ma jiro qof kasta gurigiisu joogaa xilli shaqaba ma ahaba marka waxaad garanaysaa dadka salaadda ka tegaya inay badan yihiin oo aad u badan yihin waliba ilaahay subxaana wa tacala ummadda ha soo hadeeyo kadibna qofkaa markii xaddii lagu oofiyo de qof gaala ma aha waa lagu tukanayaa horta waa la maydhayaa waana lagu tukanayaa muslimiinta macoodana waa lala aasaya qubuurta muslimiinta lagu aasaya qabrigiisana la masiix maayo oo la tirtiri maayo qowl baa wuxuu leeyahay intaa midna loo yeeli maayo lana maydhi maayo laguna tukan maayo muslimiinta lala aasi maayo gaalada lala aasi maayo ila gaal ma ahe laakiin meel cidlaa keligii intii lagu aaso ayaa qabrigiisana la masiix ihaanatan lahu qowl baa saale kasoo horjeeda qowlkan meesha ku qoran ee saxiixa ah wuxuu yidhi waiixu wejka saxiixa waa weeye qatluhu in lagu dilay qofkii bisalaatin faqad salaad qura bishardi ikhraajihaa inuu ka saaro salaada shardigeeda can waqti daruurati waqtiga daruurada wa yustataabu waa laga toobadalbayaa qofkii uma dabeetana tudrabu cunuqu qoortiisaa la garaacaya oo seef lagu garaacaya wa qiila waxaa lii yulkhasu waxaa lagu mudayaa oo lagu durayaa bixadiidatin bir xataa yusallii lahu ka tukado ow yamuuta ama uu ka dhinto wayuasalu waa la maydhaya wayusallaa calayhi waana lagu tukanayaa qofkii sidaa lagu dilay wayudfanu waxaana lala aasaya maca almuslimiina muslimiinta macooda wala yumasu lama masaxayo lama tirtirayo qabruhu qabrigiisa kitaabu janais kitaabkani wuxuu ku saabsan yahay janaaistii aljanais waxa weya waa jamcu jinaazatin wa janaazatin jinaazana waa la dhahaa janaazana waa la dhahaa jinaazadana waxaa looga jeedaa maydka ku jira naxashka ayaa jinaazo layihahda waaya halkan mualifku kitaabkan fusuul buu uqaybin doonaa laakiin kan hadda u horeeya wuxuu ku sheegi doonaa dhowr arrimood marka koowaad wuxuu ku sheegi doonaa qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay intaysan geeridu ku iman maa ynbaغii lilmuslimi qabla اlاxtidaar intaysan geeridu ku imaan wax looga baahan yahay marka labaad wuxuu ku sheegi doonaa aadaabu lmuxtadir qofkii geeridu kusoo xaadirta ama sakaraatmood ku yimid aadaabta looga baahan marka saddexaad wuxuu ku sheegi doonaa qofka maydka ah maydka markuu sa u dhinto qaabkan tacaamuli lahay wixii aan ku samayn marka afraad wuxuu sheegi doonaa qaabka maydka loogu maydhayo taasuu aad u faahfaahin doona wuxuu sheegi doonaa maydhiga aqalkiisa inta u yar iyo akmalkiisa inta u badan iyo kayfiyada loo maydhigaba waxaa kale uu sheegi doonaa qofka haasilka ah alhaasil qofka meydka maydhaya ayuu halkan si fiican ugu faahfaahin doonaa iyo mudan inay maydho meydka wuxuu yidhi liyugir qofkii ha badiyo dikra almowti geerida xuskeeda ha badiyo wayastacidda ha u diyaar garoobo geerida hau diyaargaroobo biltawbati tawba hagu diyaargaroobo iyo waraddi lmadaalimi madaalimtii inuu celiyo walmariidu qofka xanuunsan ayaa aakadu sii adag oo macnaha u sii mudan arrintaas wuxuu ku bilaabay mualifku wax qofka muslimka guud ahaan looga baahan yahay intaysan geeridu ku iman wuxuu ihi xuska geerida qofkii ha badiyo waa sunno qofka inuu badiyo xuska iyo xusuusada geerida maxaa geeridu waa yaqiin waa wax la hubo qofka inay u imaanayso in caajilan aw aajilan qofka ama ha caafimaad qabo ama ha xanuunsanaado mar kasta waa inuu geerida xusuusnaadaa qofka hadduu geerida xusuusnaado waxay ka fogeynaysaa inuu macaasida ku degdego isla markaana waxaa qofkii ku caawinaysaa xusuustaas inuu daacada ilahi subxana watacala ku dadaalo nabigu wuxu ui alayhi salatu wasalaam akiruu min dikri hadi biladaat waxaad badisaan xuska kii macaanada goynayay waa geeridii macnaha qofku haddii geerida ku timaado raaxadii adduunyada iyo istimtaaceeda o dhan wuu ka dhex baxaya guriguu ku jiray iyo nicmadii ku jiray iyo waxo dhan u ka dhex baxaya qabriga cajiiliga ah ayaa markaa la geenaya marka qofka ha xusuusnaado hoygaas inuu mar dhow tegi doono qofka caaqilka waa qofka sidaa yeelaya qofka laakiin aan caqligiisa si fiican uga shaqaysiinayn waa qofka isilowsiinaya geeridii oo maankiisa ka saaraya ilaa geerida uu timaado asagoo qaflad ku jira markaa uu shallaayo waayahay qofkii waxaa loo baahanya oo kale inuu toobadkeenka u badiyo oo had iyo jeer geeridii u tooghayay inay xilli kasta u imaan karto markaa toobadii u la yimaado madaalimtii xuquuqdii addoommaha uu iska celiyo wax alla wixii dulmi ah ee addoommaha uu ka galay inuu iska radiyo iska celiyo ama ha ahaato xoolo ama dhiig ama xuquuq kale ama qof wax hantay ama xad lagu lahaa ama tacsiir lagu lahaa ama dayn lagu lahaa xuquuqda addoommaha had ya jeer inuu iska celiya ku dadaalo ila geerida goor imaanaysa ma oge khaasatan haddii deymi iyo wax lagu leeyahay isaga mao cid kale aysan ogeyn waa inuu deymaha qoraa Eh, oo habeen kasta wasiyadiisu ay diyaar u ahaata imasaita habeenkii saxdada subxii aan soo toosin marka tawbaha u diyaargaroobo waraddi lmadaalimi madaalimta inuu celiyo qofka xanuunsanna waaba ka sii mudan yahay arrinkaas oo aakid asagaaba ka sii mudan maxaa yeele waxaa laga yaabaa xanuunka inuu dhinto imsa xanuunka fudud intuu qabtay xanuunkii uu sii ziyaado kadibna siduu ku dhintay marka xanuunku waxa wey muqadimat lmowt waxa wey waa hordhici geerida wayaan marka mar hadduu xanuun ku yimaado inuu markaa uu sii diyaargaroobo ayaa uu sii mudaya wayudjacu waa loo seexinaya almuctadaru qofkii geeridu ay ku soo xaadirtay lijanbihi اlaymani dhankiisa midig ila alqiblati xagga qiblada loo jeedinaya cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno fain tacadara hadday adkaato in dhanka midig loo seexiyo lidiiqi makaanin makaanka cidiidhnimadiisa awgeed wanaxwihi iyo waxa la mid ah wanaxwihi iyo ama cidiidhnimadaas wax la mid ah, ulqiya waxaa loo seexinayaa ala qafaahu qadaadkiisa wawejhu wejigiisuna wa akhmasaahu iyo labadiisa raysma gaadho lilqiblati qiblada ayay u jeedayaan wayulaqanu waxaa loo talqiininayaa ama loo marinayaa ashahaadata tawxiidkii ayaa loo marinayaa bilaa ilxaaxin ayadoo lagu celcelinaynin wayuqra' waa la akrinayaa cindahu agtiisa yaasiin suuratu yaasiin baa lagu ag akrinayaa waliyuxsin ha wanaajiyo dannahu malihiisa birabbihi rabbigiisuu ka malaysanaya subxaanahu nasahnaantiisa wa tacaala ilaahay sarreeye halkan wuxuu ku tilmaamayaa aadaabtii qofkii muctadirka ahaa qofkii geerida kusoo xaadirta aadaabta looga baahan yahay in eh, lagula tacaamulo wuxuu ihi qofkaa geeridii kusoo xaadartay macnaha weli qofkan ma dhimanin laakiin yani sakaraatulmowtkii ayaa ku yimi oo waay dadku arkaan inuu qofkani dhimanayo qofkaas dhanka midig baa horta loo siixinaya almuxtadar qofkaa ay geeridu kusoo xaadartay dhanka midig ayaa hee loo siixinayaa qibladana waa loo jeedinayaa sida saxiixa ah waa sunno arrinkaas waajib ma ah in dhanka midig loo seexiyo waa sunno qibladana loo jeedayo haddii haddaba ay adkaato in dhanka midig loo seexiyo oo makaankii uu cidhiidh yahay maalan meeshii oo cidhiidhi ah oo lama rorogi karo amaba dhanka midig ayuu dhaawac kaga yaalaa oo dee adag tahay dhanka midig in loo jiifiyo markaa dhabardhabar ayaa loo seexinayaa ulqiya calaa qafaa dhanka waxa wey dabadabadka ayaa loo siixinaya laakiin inta dabadabadka loo siixin horta dhanka bidix haday dhanka bidix loo siixinaya qibladana waa loo jeedinaya hadday taas suurooweydo markaa qadaadka ayaa loo siixinayaa wejigiisa iyo labadiisa cagood raismagaadhayaashiisa labadiisa raismagaadho waxay u jeedayaan xagga qiblada qadaadkana barkinaya waxbaa laga soo gelinaya si wejigiisu u qaabilo qiblada madaxiisa kor baa looga qaadaya waaya towxiidkana waa loo laqinaya macnaha towxiidkii ayaa agtiisa lagu akrinaya laa ilaaha ila allah ayaa agtiisa lagu leeyahay dheh la dhihi maayo ee agtiisa lagu leeyahay laa ilaha illa allah ama ilahay aan xusna dhammaanteen maxaa yeel dikriga ilaahay waa barako laa illa allah dalileh si loo xusuusiiyo nabig wuxu alayhi الsalaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah yacni dadka geeridu ay ku soo xaadartay waxaad u laqintaan tawxiidka ayuu nabig uhi alayhi الsalaatu wasalam rawahu muslim xadiid kalena waa kuu nabig uhi alayhi الsalaatu wasalaam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila اllah dakhala اljanna qofka hadalkiisu u dambeeye uu ah yahay laa ilaha illa allah jannadu gelaya nabig alayh الsalatu wasalaam hadduu mar dhaho marka mar labaad loo baahan mahayo in lagu celceliyo ilaa inuu hadal ka dambaysi mooy hadal adduunya haduu ka dambaysiyo marka waa lagu celinaya laakiin hadduu dikri kale tasbiix iyo taxmiid iyo ka dambaysiiyo lagu celin maayo muhiimadda waxay tahay uun qofkan hadalkiisa u dambeeya inuu noqdo laa ilaaha ila allah taasay muhiimaddu tahay oo wax kaleoo hadal adduunya usan ka dambayn sidoo xadiidkan usoo galo man kana aakhiru kalaami laa ilaha ila allah dakhala aljanna ila waa khatimo wanaagsan waayahay ilxaaxa waxaa loo diidaya celcelinta waxaa laga yaabay qofkii inuu tadajur ila waa qof xanuunsan oo xanuun dareemaya inuu markaa eh, dhibsado oo dho naga daayo waxaanaad sheegaysaa markaana dee taasi ay noqoto khaatimo xun iyo wax lamid ah yaasiin baa lagu akrinaya suuratu yaasiin nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam iqra'uu calaa mawtaakum yaasiin yani dadka eh, geeridu kusoo xaadartay ee ku dhow inay dhintaan ama geeridu ku timi waxaa weyaan yaasiin ku akriyu nabigu alayhi salaatu wasalaam xadidka waa lagu isku khilaafsan yahay sixadiisa iyo dacfigiisa eh, laakiin culamo badan ayaa sidaa qaba in yaasiin lagu dul akrinayo xikmada ku jirtana waxay dhaheen culimmadu suuratu yaasiin waxay ka hadlaysaa axwaasha qiyaamada iyo bacigii dadkii qubuurta laga soo saarayay marka qofkan axwaashaasaa la xusuusinaya dadka qaar yaasiin lagu dul akriyo yani waxaa u fududaanaysa qofkii inay ruuxdii ka baxdo ma aha sidaas waxa weyaan in la xusuusiyo qofkan axwaashaa lagu sheegay suuraddaas axwaashii qiyaama Eh, wlyuxsin danahu birabbih waxaa laga rabaa qofka inuu malihiisa ku wanaajiyo rabbigii subxaana wa tacaala oo ilahi subxaana wa tacaala ka khayr iyo wanaag ilahi subxana wa tacala u naxariisanayo ilahi subxana wa tacala u dembi ilahi subxaana wa tacaala jannadiisu geenayo inuu ka malaysto waya maxaa yh wuxuu ahaa u nabigu alayhi salatu wasalaam sida saxiixa ku sugan eh, qaala allahu caza wajal ana cinda danni cabdii bi ilahay ba wuxuu waxaan ku suganahay malaha addoonkayga agtiisa manaa addoonkayga sida iga malaysta un baan tu khayr iga malaysta khayrkan uga helaya xadii kale wuxuu nabigu alay sl slam laa yamuutana axadakum wahu yuxsinu danna billaahi subxaanahu wa tacaala axadkii yuusan dhiman ilaa asagoo ilahi subxaana wa tacaala malo wanaagsan ka malaysanaya mooyaan marka sidaasaa fiican waay haddii qofku jazac iyo argagax ka muuqdana ilahi subxaana wataala naxariistiisa in la xusuusiyo iyo raxmadiisa si markaa eh, argagax uga bao ilahi subxana wataala mala wanaagsan uga malaysto ayaa fiican waaya qofku markii uu dhibanaya sidaasaa fiican inuu malaha xoojiyo oo ilahi subxaana watacaala khayru ka malaysto usan marnaba shar uusan ilahi ka filanayn laakiin marka uu caafimaad qabo waxaa fiican qofku inuu ku noolaado bayn alkhawfi waraja cabsi iyo raja inuu udhaxeeyo weliba cabsida uu rajaxo oo cabsida xoojiyo saysan macaasida laftiisa ugu degdegin sidaasaa fiican hadduu laakiin ilaahay khayru ka malaysta mar kasta waxaa laga yaaba inuu daacadii ka gaabsado uu maaragtay eh, macaasidii uuna iska fudaydsado laakiin hadduu khawfkii cabsida rajaxo ilahi subxana wa tacala uu ka cabsanaya waa si salafku ahaayeen daacadana uu ku degdegaya laakiin marka geedi kusoo xadirto dhinac rajada iyo xoojinaya wuxuu yidhi wayudjacu waa la seexinaya almuctadaru qofka geeridu kusoo xaadirtay lijanbihi dhankiisa alaymani midig ila alqiblati xagga qiblada ayaa loo seexinayaa cala asaxiixi wejka saxiixa ah fain tacadara hadday adkaato oo isuroo weydo in dhankaa midig loo seexiyo lidiiqi makaani makaan celiilgiisa awgeed wanaxwihi wax la mid ah ulqiya markaa waxaa loo seexinaya calaa qafaahu qadaadkiisa wa weji wejigiisuna waa akhmasaahu iyo labadiisa reesmagaabo lilqiblati qiblada ayaa loo jeedinaya wayulaqanu waxaa loo talqiininaya alshahaadata shahaadadii tawxiidka ayaa loo talqiininayaa bilaa ilxaaxin ayadoo lagu soo celcelinaya wayuqra'u waa la akrinaya cindahu agtiisa yaasiin suuratu yaasiin ayaa lagu akrinayaa walyuxsin ha wanaajiyo dannahu malihiisa birabbihi rabbigiisu ka malaysanaya subxaanahu wa tacaala faidaa maata qofkii haddii uu dhinto humida indhihii baa loo laabayaa washudda waa la xidhayaa laxyaahu labadiisa lafgad bicisaabatin maro ayaa lagu xidhayaa ballaaran waluyinat waa la jilcinaya mafaasiluhu kala daxyadiisa wa sutira waa la qarinaya jamiicu badaniya jidhkiisaoo idin bifowin mare ayaa lagu qarinayaa khafiifin oo fudud oo wadica waa la dejinaya calaa batnihi calooshiisa shay-un haqiilun wax culus ayaa la dejinaya wa wudica waxaa la dejinaya calaa sariirin sariir dusheed wanaxwihi wax la mida wanusicat waa la siibaya tiyaabahu maryihiisa wawajiha waxaa loo jeedinaya lilqiblati qibladii ayaa loo jeedinayaa ka muxtadarin sidii qof geeridii ku soo xaadartay oo kale wayatawalaa dalika intaasoo idin waxaa la wareegaya oo samaynaya arfaqu maxaarimihi qaraabadiisa qofka ugu dhibrin badan wayubaadaru waa lala degdegayaa biguslihi maydhigiisa idaa tuyaqina haddii la hubsado mowtuhu geeridiisa halkana mualif wuxuu ku sheegayaa qofkii markii ay naftu ka baxdo waxaa laga samaynayo wuxuu yidhi qofkii haddii uu dhinto waxa weeye indhihii baa loo laabaya dumida indhihii baa loo laabaya oo indhihiisii baadadkii ayaa dib loo soo loo laabaya waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa arrinkaa tilmaamay wuxuu yidhi maruu usoo galay saxaabiga yidhahda abi salama markii nafta ay ka baxday oo indhihiina ay saa u taagmeen ayuu nabig alay slam indhihi laabay markaasaa wuxuu yidhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar qofka haddii ruuxdii laga qaado oo nafti laga siibo araggii baa raacay oo araggii ayaa ka daba tegaya ruuxda marka qofka waxaa ah habboon markaa in indhihii loo laabo waayo isla markaana qofkii waxaa la xidhayaa labadiisa lafgadh laxyaa waxaa looga jeedaa labadiisa lafgadh waa midda xayanka imaanaysa iyo ta xayanka imaanaysa ee xagga isku imaanaya ayaa waay dhahan laxyayn allaxyaan waxaa lagu xidhayaa maro ballaaran oo xagga hoose garka laga soo gelinayo dabeetana madax ayaa lagaga xidhaya waxaa la rabaa in afkii isqabto o afkii daboolmo o afkii xidhmo haddii aan saa la yeelin qofka afkiisii ayaa kala tegaya afkiisii baa sidaa ku qalalaya marka mandar foolxun buu yeelanayaa isla markaa yani cayaankii iyo waxaas afka gelaya qofka wayinat mafaasiluhu kala baxyadiisana waa la jilcinayaa oo xubin kasta intii lasoo laabaa la fidinaya xubin kasta waa la laabaya waa la fidinaya gacanta oo kale intii dib lagu soo laaba haddana loo fidinaya waa lasoo laabaya waa la fidinaya lugahana saasoo kale kala baxyada jirkiisa idil saasoo kale layeelaya xikmada ku jirtana waxaa weye qofka haddii sidaa lagu daayay xubnihiisa way qalanayaan saasay ku engegayaan hadhowna marka la maydhayo dhib bay noqonaysaa in la maydho oo xubnihii dee rogrogo oo noqonaya qof saa u togan eh, jidhku markii naftu ka baxdo xaraara ku jirta weli marka inta xaraarada ku jirto ayaa fiican xubnihiisa in la jilciyo oo dhowna qofki wuxuu noqonayaa qof eh, xubnihiisa la laabi karo oo waxa weeye kolba dhinac loo rogi karo ayuu noqonayaa marka laabitaanka lagu dayn mahay dadka qaar waxay sameeyaan eh, isku jabiyaan gacmahana dib baa loo soo laabi lugahana waa laisku jabin gebigiisa intii saa la iskugu muufeeyo ayaa sidaa lagu dayay waa khalad qofkii sidaas ku engegaya hadhow asagoo saa iskugu laabanay sidaa ku engegaya taasina waa khalad qofka in xubnihiisa loo laabo oo haddana la fidiyo weeye muhiimadda waxaa weeye qofka xubnihii inay saa ku qalaan jirkiisoo dhanna maraa lagu qarinayaa maro weyn ayaa markaa eh, lagu asturaya jirkiiso idin maradaasina waa mara khafiif ah oo fudud waaya eh, khafiif waxa loo leeyahay waa ladaya marada culus musto oo kale hadii lagu dado in markaa eh, kuleyl uu keenay xaraara oo qofkii markaa uu qurmo ama fasaad kusoo degdego calooshana wax culus baa laga saaraya shay culus oo aad usi cuslayn laakiin dee caloosha miisaan u yeelaya si wixii caloosha ku jira markaa uu usoo baxo oo marka la maydho kadib uusan waxba dib uga soo bixin seef oo kale ama bir yar culus oo kale caloosha laga saaraya waaya waxaa la dejinaya qofkii meydka ahaa sariir dusheed ama meel sare ayaa la saaraya dhulka waa laga ilaalinaya ciid ciidda qoyaankeedii waxa laga yaabaa in markiiba fasaad u keeno marka meel saraa la saaraya o engegan maryaho dhan baa laga siibaya maryihii ku dhintay ayaa laga bixinaya dabeetana waxaa loo jihaynaya xagga qiblada sida qofka geeridu kusoo xaadirtay oo kale markaan soo tilmaanay in qiblada loo jeedinayo dhanka midigna loo seexinayo waayahay sidaas waxaa yeelaya arfaqu maxaarimihi yani qaraabadiisa qofka ugu dhow ayaa sidaa yeelaya hadduu qof yahay rag ah raggiisa ugu dhow ee qaraabada ah tal aabihii oo kale ama inankiisa oo kale ama walaalkii oo kale dadka ugu dhow qaraabadiisa weliba oo ugu dhimrin badan oo ugu waxa weye naxariis badan ayaa sidaa yeelaya hadday gabar tahayna dumarka oo ugu dhow maxaarimteeda ama qaraabadeeda ayaa markaa eh, sidaas yeelaya oo waxaasoo dhan samaynaya waayahay dabeetana waxaa lagu degdegayaa mayrigiisii haddii la hubso geeridiisii yacni waa lagu degdegayaa mayriga maydka markii la hubsado geeridiisi inuu dhintay kadib waayahay calaamaadka mawdka qofka hadday ka soo daahiraan wuxuu idhi faidaa maata haddii qofkii u dhinto qumida indhihi baa loo laabaya washuda waa la xidhaya laxyaahu labadiisa lafkan bicisaabatin maraa lagu xidhaya waluyinat waa la jilcanaya mafaasidu kala baxyadiisa wasutira waa lagu qarinaya jamiicu badaniga jirkiisa idin bitoobin maro khafiifin oo fudud wadica waxaa la dejinaya calaa badnihi calooshiisa shayun haqiilun shay culus ayaa la dejinaya wadica waxaa la saaraya calaa sarina sarir dusheeda iyo naxwihi sarir wax la mid ah wanusicat iyaabu baryihiisa o idil waa la siibay wujha waxaa loo jeedinaya liqiblati qiblada xaggeeda ka muuqtadana sida qofka geerida kusoo xaadirtay wayatawalaa dalika sidaa waxaa yeelaya arfaqu maxaarimihi qaraabadiisa qofka ugu dhow wayubaadar waa lala degdegaya biguslihi maydhigiisa idaa tuyuqin haddii la hubsado mowtu geeridiisa wagusluhu maydhigiisa watakfiinuhu iyo kafanintiisa wasalaatu caleyhi lagu tukado wadafnuhu iyo aaskiisuba furuudu kifaayatin waa fardu kifaayo wa aqalu lgusli maydhigka ugu yar tacmiimu badanihi jidhkiisa in lagu camimo weeye bacda isaalati najisi nijaasadii markii laga suuliyey kadib in eh, jidhkiisii la wada gaadhsiiyo biyo walaa tajibu niyat lghaasili qofkii maydhaya niyadiisu waajib maaha fi lasaxi sida asaxa ah fayakfii waxaa ku filan qaraquhu qofkii inuu maanshoodo biyo ku dhinto ayaa maydhii ka kaafinaysa aw amase qaslu kaafirin gaal inuu maydho ka kaafinaysa qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay asaxiix wejka saxiixa waxaa wey almansuusa ee naskuna kusoo arooray wujuubu gusli اlghariiq qofkii biyaha ku maanshooday biyaha ku dhintay in la meedho inay waajibta wallahu aclam wuxuu yihi mualifku maydhiga maydka in la maydho iyo in la kafno iyo in lagu tukado iyo in la aaso intaba waa fardu kifaaya waa afar arrimood oo qofka maydka ah waajib u noqonaya in la maydho in la kafno in lagu tukado in la aaso waa fardu kifaaya marka lu leey fardu kifaya waxaa looga jeedaa haddii muslimiinta badh ay arrinkaas sameeyaan intii kale waajib ka dhacaya laakiin wax sameeya haddii la waayo dhammaantood way dambaabayaan dhammaantood way dambaabayaan marka culamadu way isku waafaqsan yihiin inay arrimahan afarta ah ay fardu kifaayo yihiin way isku waafaqsan yihiin waay halkana wuxuu ku tilmaamayaa aqalu lgusli yani mayriga meydka la mayrayo inta u yar waxa weeyaan buu ihi in jidhkiisoo idil la gaadhsiiyo biyo markii nijaasada laga suuliye kadib laakiin iyadu waajib ma aha u fiirso markii aan ku jiray kitaabu طahaara baabulgusli waxaan ugu soo dhaaftay aqalulgusli qofka markuu janaabo ka meedhanayo ama gabadha xayda ka meedhanayso waxa u yar inuu yahay laba arrimood anniya wa tacmiimu lbadani bilma niyo iyo jidhkao dhan in biyihii la gaartay soo maahayn halkan niyadii waajib ma aha niyat lhaasli qofka qof meedhaya meydka niyadiisu waajib ma aha tacmiim اlbadani bilmacna wuu sheegay in jirko dhan la gaadhsiinayo laakiin wuxuu ihi bacda isaalat اnajis nijaasada marka la zuuliye kadib bal u fiirso halkaa dhaaftay nijaasada iyo haddii jirka nijaase ku taalla iyo maydriga hal qasla inaysa ku filayn ma waa qowlka raafici laakiin nawowi wuxuu in hal qasla ay ku filantaha waa kii soo dhihi jiray annahu takfii lahumaa asla yani waxaa ku filan hal maydhi in yani nijaasadii iyo maydhigiiba loo isticmaalo halkana sidii baan leenahay waxaa weeye sida muctamadka ah in nijaasad marka hore la zuuliyo maydka di nijaasad jirkiis ku taallo laga zuuliyo dabeetana la maydho shardi ma ahee waxaa ku filan hal mar in la maydho ayaa ku filan way iska fiicanta marka hore nijaasada in laga maydho kadibna la maydho laakiin shardi ma ah qofka qaasilka niyadiisu waajib ma aha buu yidhi hari ma aha maxaa yani maydhigan maqsuudkiisu waa nadaafad nadaafadduna niyo uma baahno laakiin maydhiga qofka janaabada qaba ama gabadhii xaydka maydhinaysay waa dahaaro dahaaraduna waxa weya waa cibaado marka waxay u baahan tahay niyo marka binaan calaa dalik niyada haasilka inaysan waajib ahayn khilaaf baa ku jiray calal asaxi weeyaan binaan calaa dalik qofkii haddii biyo ku dhinto oo biyo ku maanshoono hoy buu ku dhintay ama bad buu ku dhintay ama ceel buu ku dhaco ku dhintay dabeetana waa laga soo saaray biyaha uu ku dhintay baa ku filanba mayri kaga filan buui maadaama waxaa weeye aan loo baahnayn niyo had sidoo kale hadduu gaal u maydho dee markaa looma baahno in qof kale u maydho gaalkaa mayrigiisaa ku filan ila niyo looma baahnayn gaalka hadda niyadiisu maba asaxaysa aslanba ila ahlucibaada ma ahe lakiin nabi ba kadaba tago wuxuu idhi sida saxiixa ah qofkii biyaha ku dhintay in la maydho waa waajib maxaa yeelay wujuubka inaguna saaran yahay maydka maydhigiisa anagaa la faray marka faradka nagaga dhici mahayo ilaa inaan sameyna mooyaane laakiin qofkaas cidnama maydha marka in la maydho waa waajib qofkii xataa biyaha kudhintay waa yahay wuxuu yidhi walakmalu sida akmalka waxaa weye wadcuhu qofkii in la dejiyo bimowdicin khaalin meel bannaan mastuurin oo qarsoon oo la asturay calaa lawxin loox dushii in la saaro ama qori dushi ama sariir dusheed wayugasalu waa lagu maydhayaa fii qamiisin qamiis dhexdii bimaain biyaa lagu maydhayaa baaridan oo qabo wayujlisuhu alkaasili qofkii maydhayay wuu ku fadhiisinaya cala almuqtasali halkii lagu maydhayay ama shaygii lagu maydhayay dushiisa ayuu ku fadhiisinayaa meydkii maa'ilan asagoo u janjeera ama u iilanaya ilaa waraa'ihi xaggiisa dambe wayadacu wuu dhigayaa yemiinahu gacantiisa midig calaa katifihi garabkiisa meydka garabkiisa ayuu saaraya gacanta midigta wa ibhaamahu qofka maydhaya suulkiisana wuxuu saarayaa fii nuqrati qafaahu qafa almayit qofka meydka qadaadkiisa godkiisa ayuu saaraya wayuslidu wuu tiirinayaa dahrahu dhabarkiisa ilaa rukbatihi lyumna lugtiisa midig wayumiru wuu marmarinayaa yasaarahu bidixdiisa calaa batnihi calooshiisa dusheeda marmarin baliiqan oo xeel dheer liyukhrija si u soo saaro maa fiihi waxa caloosha uma dabeetana yudjichu wuu u seexinayaa liqafaahu qadaadkiisa wayaqsilu wuu maydhayaa biyasaarihi bidixdiisa wa calayha khirqatun ayada oo karin ay ku duuban tahay sawatayhi labadiisa cawradood ayuu ku maydhayaa qubulkii iyo duburkii uma dabeetana yeluf wuu karin kale wayudkhilu wuu gelinayaa usbuucahu fartiisa farta halka loo jeedana waa farta mugdisada ahee famahu afkiisa ayuu gelinayaa wayumiruhaa wayumiruhaa wuu marmarinayaa calaa asnaanihi ilkihiisa macnaha wuu u cadaynaya wayuziilu wuu zuulinayaa maa fii minkhirayhi labadiisa sandul waxa ku suganoo min adaa wasakh ah wayuwadiuhu wuu u weysaynayaa kalxayi sida qofka nool oo kale uma yaqsilu wuxuu maydhayaa ra'sahu madaxiisa uma dabeetana lixyatahu garhkiisa ayuu maydhayaa bisidrin gob buu ku maydhayaa wa naxwihi iyo wax la mid ah wayusarixuhumaa madaxii iyo garhkiiba ugu feedhayaa bimushqin garhfeedh ayuu ugu feedhayaa waasici alasnaani ilkaheedu ay waasic yihiin birifqin si qunyar ah oo aayar ah ayuu ugu feedhayaa wayaruddu wuu u almuntatifa wixii ka tifmay tintiisa ilayhi asaga u celinayaa wayaqsilu shiqahu alayma dhankiisa midig ayuu maydhayaa uma dabeetana alaysara dhanka bidix uma dabeetana yuxarifuhu wuu u rogayaa ilaa shiqihi alaysar dhankiisa bidix fayaqsilu wuu shiqahu alayma dhankiisa midig mimaa yeli lqafaa waxaa la xidhiidha qadaadka wadahra iyo dhabarka ila alqadami ilaa laga gaadho cagaha uma dabeetana yuxarifuhu wuxuu u gedinayaa ilaa shiqi layma dhankiisa midig oo fa yaqsil wuu maynayaa alaysara bidix kadalika sidaasi la mid ah fa haadihi tani haslatun waa hal mayri wayustaxabu waxaa la sunneeyaa aaniyatun maydhi labaad wa aaliatun iyo mid saddexaad ayaa la sunneeyaa halkan alifku wuxuu ku tilmaamayaa maydhigii akmalkiisii ayuu ku tilmaamayaa meydga akmalkiisii sida u kaamilsanayd ayuu ku tilmaamaya wuxuu yidhi sida ugu fiican ee meydka loo maydho waxaa weeye in horta meel cidlo ah meydkii la geeyo eh, oo dad aysan joogin qofkaa maydhaya iyo kan caawinay biyaha ugu shubaya mooyaane qof ehelkiisii hadduu usoo galo eh, si oola socdo wax dhiba male isla markaana waxaa la saarayaa loox dush waa meesha lagu meedhaya miis ama loox oo meel fidsan ayaa markaa la saarayaa waayahay si uusan qoyaankii iyo duulduulkii biyuhu ayna usoo gaadhin waayahay meeshaasina waa inay ahaato meel asturan oo dadki aysan arkaynin oo qofka cawradiisii baan rabaa in loo asturo iyo dee asraartiisii waxaana lagu meedhayaa qamiis dhexdii qamiis weyn oo waasaca ayaa loo kelinayaa markaa qofka maydhaya qamiiska iyuu gacanta hoosta ka gelinayaa waa hadday u suroodo inuu sidaa ugu maydho hadday taasi adkaato waxa weeye maro go oo ah maro weyn baa la soo qaadaya waxaa lagu asturaya intaa cawradiisa udhaxaysa xudunta iyo lowga intaasaa loo asturayaa waaya marnaba la qaawin maayo maydka cawradiisa qofka maydhaya ma eegayo mana taabanayo cawradii waayahay waxaan loogu maydhaya maydkii biyo qabow maxaa yeelay biyaha qabow jidhkay adkeynayaan baan idhi biyaha kululse jidhka ayay jilcinayaa haddii loo baahdo biyihi xoogaa yar qandac ama diiran si wasakda looga zuuliyo wax dhiba male qofka maydhaya wuxuu ku seexinayaa maydkii halkii lagu maydhayay ayuu ku seexinayaa wuuna fadhiisinaya qofkii uu meydhaya halkii mukhtasalkeeda lagu meydhayay ayuu ku fadhiisanayaa maa'ilan ilaa waraa'i isagoo u janjeera xagga dambe macnaha dib buu usu yarsiixinaya xoogaa isla markaana gacantiisa midig garabka ayuu kaga qabanayaa suulka yani gacanta midigna wuxuu ka saarayaa qadaadka godkiisa qadaadka halka godan ayuu markaasa u qabanaya maqsuud kale waxaa weeye in qofka laga ilaaliyo inuu madaxiisu dhaco ila qofka isma qabanaya isma celinaya icitaankii baa laga ilaalinaya dhabarkiisana wuxuu ku tiiranayaa lowgiisa ama jilibkiisa midig ayuu ku tiiranaya isla markaa gacanta bidixda ah ayuu wuxuu ka marmarinayaa calooshiisa imraaran baliiqan si xooga ah ayuu gacanta caloosha uga marinaya maqsuudkana waxaa wey wuxuu calooshiisa ku jira inuu soo baxo intaa la maydhayo oo aan loo baahanin markii la maydho kadib haddii wax ka soo baxaan in haddana mar labaad nijaasadaas laga maydho marka caloosha ayuu saa gacanta uga marmarinaya gacanta bidixda dabeetana wuxuu u seexinayaa qadaadka intaa markuu sameeyo qadaadkii ayuu u seexinaya gacantiisa bidix oo uu karin ku duubay sawatayh labadiisa cawro ayuu ugu maydhaya macnaha qubulki iyo duburki wuu iseenaya gacantana karin buu iskaga duunayaa intaa waxaa la degaya gacantiisu inay qofka meydka ah cawradiisa taabato dabeetana markii intaa uu sameeyo karintaa uu iska tuurayaa tub kaloo nadiifuu qaadanayaa gacantii ayuu ku duubayaa ama golofis hadduu xidhana kaba si fiican golofis hadda inagaa isticmaallo kaba si fiican golofiskanaba ka fiican kolba mid buu isticmaalaya wuu iseenaya haddana mid kaleu xidhanaya golofis kale golofiskaa kale markuu xidho ayuu markaa eh, fartii eh, murdisada ahayd ayuu ilkaha u marmarinaya macnaha wuu u cadaynaya isla markaa haddana waxa weeye labadiisa sandul ayuu farta faryarta ah ka si maarata wasakda oga soo saaro dabeetana wuu u weyseynayaa qofka nool lagu weyseeyo kale ayuu u weyseynayaa dabeetana wuxuu marhayaa madaxiisa iyo garhkiisa madaxiisa iyo garhkiisa ayuu geedka gobka ah iyo biyihii oo wada socda ku maydhaya dabeetana wuxuu u feedhayaa tinta madaxa iyo garhka wuxuu ugu feedhayaa garhfeed ilkaheedu waasac yahay ayuu ugu feedhayaa marka le ilkaheedu waasac yihin waxaa loo diidanya hadduu garhka ugu feedho garhfeed eh, isku dhadhow inay tintii ay soo daadato marka sayna taa u dhicin ayuu garhfeed waasac ilkaheedu kala fog yihiin ayuu markaa ugu feedhayaa tintii madaxa iyo tii garhkaba si qunyar ah oo aayar ah ayuu ugu feedhayaa dabeetana haddii wax ka soo daataan tin ah kasoo tifmaan wuu ku celinaya oo kafankiisa ayuu hadhow u gelin doonaa dabeetana maydhigii wuu bilaabayaa maydhigii qaab kale u bilaabaya dhanka midig ayuu markaa maydhayaa qofkii weli qadaadqadaad u jiifaa la soco dhanka midig ayuu maydhayaa wixii xagga wejiga soo xiga ilaa intaasoo dhan buu maydhaya niska midigta ayuu maydhaya ilaa cagaha laga gaadho dhanka bidix buu haddana maydhaya oo laga bilaabo madaxa ilaa cagaha dabeetana wuu rogayaa oo dhanka bidixda ayuu u rogayaa oo wuxuu maydhayaa dhanka midig oo xagga dambe ah xagga dambe u jiifay yani wixii qadaadka iyo dhabarka la xidhiidha ilaa cagta ayuu maydhaya haddana wuxuu u rogayaa dhanka midig oo wuxuu maydhayaa dhanka bidix qadaadka ilaa cagta inta laga gaadhayo sidaas lamid ah ayuu maydhaya intaasi waa hal asbo hal maydho weeyaan maydhi labaad iyo maydhi saddexaad inuu ku celiyo ayaa markaa sunno ah waayahay wuxuu yidhi walakmalu sida akmalka waxa way wadcuhu inuu dejiyo meydkii bimowdicin meel khaalin oo maran mastuurin oo qarsoon calaa lawxin loox dushiina uu saaro oo yuqasilu wuu ku maydhayaa maydkii fii khamiisin khamiis dhexdii bimaain biyo ayuu ku maydhayaa baaridin oo qabow wajlisu wuu fadhiisinaya alhaasili qofkii maydhaya cala almuqtasali shayuu ku dul maydhaya ayuu ku fadhiisinaya maa'ilan asagoo u iilanaya ilaa walaahi xaggiisa dambe wayadacu wuu dejinaya yamiinahu midigtiisa calaa katifihi maydka garabkiisa wa ibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu qadaadkiisa godkiisa ayuu gelinaya ee suulka saasuu u qabanaya wayusnidu uu ku tiirinaya dahru dhabarkiisa ilaa rukbatihi yumna jilibkiisa midig wayumiru uu marmarinaya isaarahu gacantiisa bidix calaa batnihi calooshiisa imraaran marmarin baliiqan oo xeel dheer liyukhrija si usoo saaro maa fiihi waxa caloosha ku sugan uma dabeetana yudjicu wuu u seexinaya liqafaahu qadaadkiisa wayaqsilu uu ku maydhaya biyasaari wa calayha iyadoo dusheeda tahay khirqatun karin sawatahi labadiisa cawra ayuu ku maydhaya uma dabeetana yelufu uu ku duubayaa wuxuu duubayaa ukhraa karin labaad wayudkil wuu gelinaya isbuacahu fartiisa famahu afkiisa ayuu gelinaya wayumiruhaa fartii ayuu marmarinaya calaa asnaanihi ilkihiisa wayuziilu wuu zuulinaya maa fii min khirih labadiisa sandul waxa ku sugan min ada oo wasakh ah wayuwadiuhu wuu weyseynaya kalxayi sida qofka nool oo kale uma dabeetana yaqsilu wuu maydhaya ra'sahu madaxiisa uma dabeetana lixyatahu garhkiisa ayuu maydhaya bisidrin god buu ku maydhaya naxwi wax la mid ah wayusarixumaa labadoodaas garhkii iyo madaxiiba wuu feedhayaa bimushqin shallo ama garhfeed waasic asnaan ilkaheeda birifqin aayar ayuu ugu shallaynayaa wayuruddu wuu almuntatifa wixii ka tifma ilayhi u celinaya wayaqsil wuu meedhayaa shiqaw dhankiisa ee midigeeya uma dabeetana alaysara kan bidixeeya ayuu meedhayaa uma dabeetana yuxarifu wuu u ama wuu u gedinaya ilaa shiqihi alaysar dhankiisa bidix fayaqsil wuxuu alayman dhankiisa midig mima yeli lqafa wadahr ila alqadam wixii la xidhiidha qadaadka iyo dhabarka ilaa inta laga gaadhay cagaha uma dabeetana yuxarifu wuu rogayaa ilaa shaqihi اlayman dhankiisa midig fayaqsilu aysarka kale ayuu sidaas fayaqsilu aysarka iyo bidix ayuu maydhayaa dhankii bidix kadalika sidaas si lamid ah oo wixii la xidhiidhay qadaadka iyo dhabarka ilaa cagaha inta laga gaadhayo ayuu maydhayaa fahadihi tani haslatun hal maydhi wey yustaxab waxaa la suneeyaa aaniyatu mid labaad wa aaliatun iyo mid saddexaad wa an yustacaana in la kaashado ayaa sunaa fi lula tan hore bisidrin gob oo mase khimiyin geedka khimiga loo yaqaano ee asna loo isticmaalo meeriga meydka uma dabeetana yasubu qofkii meeriga wuxuu shubayaa maa-an biyo qaraaxan oo saafi ah min farqihi laga bilaabo dhakadiisa meydka madaxiisa bartamihiisa laga bilaabo ilaa qadamihi inta cagihiisa laga gaadho ayuu biyo saafi ah ku shubayaa bacda zawaali sidri gobkii markuu zuuro kadib wa an yajcala inuu yeelo ayaa sunna ah fii kulli khaslatin meydhi walba qaliila kaafuurin geedka kaafuurka la yidhaahdo in yaroo ka mid ah waa baxrosaafka walow kharaja hadduu soo baxo bacdahu maydhigii kadib najasu nijaas wajaba waxaa waajiba isaalatu in la zuuliyo faqad nijaasta in la zuuliyo keli ah ayuunbaa waajiba ay maydhiga la soo celin lahayo waqiila waxaa la yidhi waxaa waajiba in la zuuliyo nijaasadii maca algusli maydhi maci maydhigina waa la soo celinaya nijaasadiina waa la zuulinaya in kharaja hadduu ka soo baxay weeye najiskaasi min alfarji farjiga xaggiisa wa qiila waxaa yidhi alwuduui maca alwuduu'i weysada maceeda ayaa markaa eh, la zuulinaya nijaasadeeda oo nijaasadiina waa la zuulinayaa weysadiina waa lagu soo celinayaa wuxuu yidhi mualifku maydhiga aan soo tilmaanay mar labaad iyo mar saddexaad maydhkii in la maydho horta waa sunno oo nabiga alayh sla slaam dumarkii maydhayey inantiisii zaynab ayaa wuxuu ihi saddex jeer maydha ama han jeer ama in ka badan haddii aad aragtaa biyo iyo gobba ku maydhay nabig alayh salatu salaam marka in maydka maydhigiisa mar labaad iyo mar saddexaad ba lagu celceliyo sidaan soo tilmaamay ayaa sunno ah marka koobaadna in la kaashado geedka gobka caleentiisa in la isticmaalo ayaa sunna ama geedka khidmiga la yidhaahdo haddaba geedka khidmiga ah ama sidriga gobka caleenta gobka ayuu markaa inagoo inta badan caleenta kulkan isticmaalnaa ayaa mayrigii meydka loo kaashanaya khaasatan marka koobaad dabeetana markii uu ku maydho caleenta gobka ayuu biyo saafi ah ayuu ku shubayaa dhakada meydka laga bilaabo ilaa cagihiisa inta laga gaadho markii gobkii uu ka zuuliyey kadib macnaha yani gobka intuu ka zuulinayo uu ka maydhayo lama xisaabina ufiirso laakiin markii gobkii uu ka zuuliyo uu ka nadiifiyo ayuu biyo saafi ah markaa ku shubaya markaas ayaa la xisaabinaya maydhigaas maydi walbana wuxuu ku darayaa xoogaa yaroo geedka loo yaqaana kaafuurka waa baxrasaafka geedka loo yaqaana caleentiisa maxaa yeelay baa layidhi geedkani udeegna wuu leeyahay jidhkana wuu xoojiyaa cayayaankana wuu ka ilaaliyaa marka u dambaysa in lagu daro ayaana sii fiican nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam wajcalna fi lakhirati kaafuuran aw shay-an min kaafuur yani meelay u dambeeya waxaad ku dartaan kaafuur ama waxoogaa geedkaa kaafuur ka mid a waayahay haddii haddaba maydkii la maydho dabeetana nijaas ay ka soo baxdo maydhgii maya lagu soo celinaya sida saxiixa maydhgii laguma soo celinaye nijaasta unbaa laga maydhaya nijaasta iyada waa laga maydhaya lakiin maydhgii la soo celin maayo qowl baa wuxuu leeyahay qiil daciifa weeyaan maydhigiina waa la soo celin nijaasadina waa laga suuli wuxuu leeyahay haddii nijaasadaasi farjiga ka soo baxday macnaa quulka ama duburki kaadi ama saxari wax lamid hadday tahay markaa maydhgii waa lagu soo celinaya nijaasadina waa laga suulinaya qowl kaloo saddexaadba wuxuu leeyahay weysadii ayaa lagu soo celinayaa weysadii ayaa lagu soo celinayaa nijaasadina waa laga zuulinaya laakiin sida saxiixa intaa midna la soo celin maayo wayuasilu rajula wayugasilu rajula ninka waxaa maydhaya alrajulu nin baa maydhaya walmar'ata haweenaydina waxaa maydhaysa almar'atu haweeney wayuqasilu ninkii wuu maydhayaa sayidka ahaa amata waa doontiisa wa zawjatahu iyo xaaskiisa wahiya haweenaydina waxay maydhaysaa zawjaha odaygeeda waynufani labadan aan soo tilmaanay sayidkii zawjkiiba waxay duubayaan khirqatan karin walaa masa taabasho jirto oo gabadha ay u maydhayaan ma taabanayaan fain lam yaxdur haddii uusan goobjoog ahayn gabadhii dhimatay ilaa ajnabiyun nin qalaad mooyaane aw amase lam yaxdurhu qofkii ninka ahaa ee uu goobjoog ahayn ajnabiy ilaa ajnabiyatun gabadh qalaad oo macnaha aan maxramkiisa ahayn mooyaane yumima marka ayada ah waa loo gebagabaynaya fil asaxi wajka asaxnimada badan wa wla rijaali ragga kuwa u mudan bihi ninkii maydhigiisa waxa wey awlaahum ka ugu mudan bisalaati inuu ku tukado salaaddii janaazada wa bihaa gabadhiina waxaa u mudan maydhigeeda qaraabaatuhaa qaraabadeeda wayuqadamna waa laga horraysiinayaan haweenka qaraabada ah calaa zawjin ninkii zawjka ahaa fil asaxi wejka asaxnimada badan wa awlaahunna dumarka maydhaya gabadha dumarkana waxaa ugu mudan inay gabadhii maydho daatu maxramiyatin tii qaraabada u saaxiibkahayd qaraabada maxramiyada ah een tilmaami doono uma dabeetana aljnabiyatu gabadha ajnabiyadda ah ee maxramba aanu ahayn qaraabana uma dabeetana rijaalu qaraabati raggii qaraabada ayaa mudan marka inay maydhaan ka tartiibi salaatihim sida salaadooda loo tartiibinayo qultu waxaan idhi ila bna alcammi in adeerka mooyaane gabadhaas in adeerkeed mooyaane iyo wanaxwiha wax la mid ah fakal ajnabiy uu la mid yahay in adeerkaas qofkii ajnabiga ahaa ayuu xagga maydhaya kala mid yahay wallahu aclam wayuqadamu laga hormarinayaa calayhim raggii qaraabada ee maxaarimta aha azawju zawjkii gabadha odaygeedii ayaa laga horumarinayaa fil asaxi wejka asaxnimada badan waayahay halkan mualifku wuxuu sheegayaa dadka maydhaya meydka iyo say u kala mudan yihiin wuxuu idhi ninka ninbaa maydhaya ninka ragga ah rag unbaa maydhaya haweenaydiina haweenaybaa maydhaysa hadday gabar tahayna gabar baa maydhaysa hadday hadduu nin yahayna nin baa maydhaya sidaa waa sida u fiican wey waaya laakiin sayidka addoontiisa wuu maydhi karaa addoontiisa hadday dhimato uu iska lahaa wuu maydhi ninkuna xaaskiisa hadday dhimato wuu maydhi karaa gabadhuna haddii ninkeeda u dhinto way maydhi kartaa taasina waxaa tusinaya xadiidkii nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam caaisha uu ku yidhi maa daraki low midti qablii faasaltuki wakafantuki wasallaytu calayki wadafantuki rawahu nasaa'i yani maxaa ku dhibaya haddaad norteed oo aan ku maydho oon ku kafno oon kugu tukado oon ku aaso wax dhibaa kusoo gaariyo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka taa waxaa laga qaadan karaa ninku inuu gabadhiisa maydhi karo sidoo kale caaisha waxay tii radi allahu tacaala nabigu markuu dhintay kadib haddii arintaas janiska maanta aan haysanno oo ma arintaasi maanta hor taallo nabiga salaatu wasalaam mayna maydheen waxaan ahayn dumarkiisa maxaa nabiga alay slam waxaa maydhay asxaabtiisa rag ka marka waxay leedahay nabiga haweenkiisa umaa maydhi lahaa haddii maanta arrintaasi ay joogto laakiin janisna dhaafi wey marka taasna waxaa laga qaadanaya inay gabadhii ninkeeda ay maydhi karto laakiin waxaa sunno ah ninku markuu gabadhiisa maydhayo ama sayidku addoontiisa uu maydhayo in ay karin gacantii ku duubaan oo iska ilaaliyaan meydkaa intay maydhayaan jidhkiisa inay taabtaan aysan weysadii oga jabin waayahay haddii haddaba uu nin dhinto dabeetana wax rag ah oo maydho la waayo dumar baa meesha jooga ama gabadhay dhimato oo wax dumaroo maydho la waayo oo meeshii ay joogaan rag un marka ayadaa labadaa xaaladoodba maydkii waa loo gabagabaynayaa waa loo gabagabaynayaa la dhihi mahaya raggii ajaanibta ahaa gabadhii maydha ama dumarkii la dhihi mahayo ninkaas dhintay maydha ee markaa isla markaa aysan ahayn maaragtay maxram aysan ahayn u fiirso yacni rag qalaad baa leeyahy ama gabadh ajnabiyad ah laakiin hadday maxram isu yihiin way noo imaan doontaa maxaarimtu ka duwan yihin maxaarimtu way ka duwan yihin yani nin ajnabi ah oo gabadhaas yani geyi kara ayuunbaa jooga gabadhii wax meedha la waaya marka waa loo kala kabeynaya lakin hadduu nin maxramkeeda joogo walaalkeed aabbaheed kuwa way meedhaya waayahay haddaba awla rijaal yaa u mudan inay meydhaan maydkii ninka ahaa waxaa u mudan dadka u inay ku tukadaan oo salaaddii janaazada ay ku tukadaan waa dadka casabada ah yani wuuna imaan doonaa mualifka fasal ku xiga ayuu ku sheegi doonaa gabadhiina waxaa u inay maydhaan qaraabadeeda dumarka qaraabadeeda ayaa u qaraabadaas dumarka ahna waa laga horraysiinaya zawjkii ninkii waa laga dumar qaraabadeeda joogaan ayaa uga horreeya dumarkii qaraabada ahaana waxaa u sii mudan daata maxramiyatin gabadh maxramiyad u saaxiib ah oo haddii ay nin ahaan lahayd ayna isgeeyeen maalan walaasheed oo kale ama hooyadeed oo kale hadday nin ahaan lahayd dee guurkooda inay isguursadaan ma banaanadeen markaa taasaa ugu sii mudan inay meydho gabadhi dabeetana waxaa ku soo xiga gabadh ajnabiyad ah hadday doonto qaraaba yaysan ahaani kadibna raggii qaraabada kusoo xiga saasa loo tartiibinaya gabadha qaraabada ah gabadhi waxaa maydhaysa gabadh qaraabo ah haddii qaraabo la waayo gabadh kale oo muslimad ah ayaa maydhaysa oo qaraaba aan ahayn haddii la waayo raggii qaraabada ahaa ayaa maydhaya ka tartiibi salaatihim siday ugu tukada tukanayaan tartiibka salaatooda dib buu mualif ka sheegi doonaa waaya mualifkii baa ka daba tegay nawowi wuxuu ihi ila bn alcam in adeerka mooyaane in adeerka iyo wixii la mid ah waxay la mid yihiin ajnabi oo maydhigan hadda ma soo gelayaan oo gabadhii eh, in adeerkeed maydhi maayo maxaa yeele in adeerkeedu waa gayaankeeda uu guursan karaa qaraabadeed wuu yahay agga salaada wuu soo gelaya tartiibka salaada wuu soo gelaya laakiin markii maydhiga laga hadlayo ragga ajaanibtuu la mid noqonaya isagu maydhigi ma soo gelayo in abtiguna waa la mid waaya ah, ah ninkeeda iyo qaraabadeeda ragga ah midkeedee mudan inay maydhaan ninkeeda ugu mudan inuu maydho markii laga soo tago dumarka ninkaa u mudan wuxuu yidhi wayuqasilu rajula ninkii waxaa maydhaya arajulu nin baa maydhaya walmarata haweenaydiina almarata haweenay baa maydhaysa wayuqasilu amatahu awodoontiisuu maydhaya wazawjatahu iyo xaaskiisa wahiya iyaduna zawjaha ninkeeday maydhaysaa wayulufaani way duubayaan khirqatan karin walaa masa taabashada ma jirto fain lam yaxdur haddii uusan goobjoog ka ahayn meydkii ilaa ajnabiyun nin ajnabi ah mooyaane oo amase ajnabiyatun gabadh ajnabiyada mooyaane yumima markaa waa loo gebagabaynayaa fil asaxi wajka asaxnimada badan wa ula rijaali ragga waxaa u mudan bihi ninkii inuu eh, maydho awlaahumka ugu mudan bisalaati inuu ku tukado wa biha gabadhiina waxaa ugu mudan qaraabaatuha qaraabadeeda wayuqadamna waa lagu horraysiin dumarka qaraabada calaa zawji ninkii fil asaxi wajka asaxnimada badan wa ulaahunna dumarkii waxaa ugu mudan daatu maxramiyatin tii maxramnimada u saaxiibkahayd macnaha qaraabada dhow ee maxramka ah uma dabeetana alajnabiyatu gabadhi ajnabiyada ahayd uma dabeetna rijaalu qaraabati raggii qaraabada ka tartiibi salaatihim salaadooda si ay iskugu xigto dibuu ka sheegi doona mualifku qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay ila bna alcam in adeerka mooyaane wanaxwahu iyo waxa lamid a ah fakal ajnabiy buu lamid yahay nin ajnabi a ah unbuu lamid yahay xagga maydhiga wallahu aclam wayuqadamu waa la hormarinayaa calayhim raggii qaraabada azawji zawjkii baa laga hormarinaya fala asaxu wajka asaxnimada badan walaa yaqrabu almuxrimu qofkii muxrimka ahaa ee dhintay loo dhowayn mahayo iiban wax cadara ah. walaa yuukhadu la qaadi maayo shacruhu tintiisa wadufru cididiisa wa tuayibu waa la udgoonaynayaa ama waa la cadrinayaa almuctadatu gabadhii ciddo tirsanaysay ee ninkeedu ka dhintay ee ciddadii asayda u saaray filasaxi wdkaa saxnimada badan walwa jadiidu qowlka jadiidka laa yukrahu inaan la kahanaynin fii hayri lmuxrimi muxrimka keyrkiinaan loo kahanaynin akhdu dufri cididiisii in la qaado washacri ibdihi iyo kilkishiisa tinteeda wacaanatihi biskintiisa washaaribihi iyo shaarubihiisa qultu waxaan idha aladharu qowlka adharka ah karaahatu arrinkaas karaahadiisa wey wallahu aclam qofka meydka ah ee haddana xaj xidhnaa ama cumro xidhnaa wax udgoona loo dhaweyn maayo kaafuurki aan soo tilmaanayn loo dhaweyn maayo wax alla wixii diib oo dhan waa laga fogeynayaa maxaa yeelay adduunkaba xaaraan ka ahaa in udgoonka eh, uu marsado marka yom qiyaamada waxaa lasoo saaraya sunna uu tilmaamay alayhi salatu wasalaam mulabbiyan asagoo talbiyadii qaadaya marka waa laga ilaalinaya wixii dhiiba maydkaas eh, waxa weeye dhintay asagoo muxrim ah timihiisana la taaban maayo qofka muxrimka ah cididiisana la taaban maayo illa intaaba xaaraan bay ka ahayd inuu cididiisi iyo timihiisaba uu jaro xaaraan bay ka ahayd marka markuu dhintana waa saas oo kale gabadha asayda u saarayd iyadoo asay u saaran tahay dhimatay markaa wax cadar ah loo marin karaa kafankeedii jidhkeeda ma loo marin karaa markii la maydho kadib waa loo marin karaa wax dhima male muran baa ku jira laakiin sida asaxa ah xaaraan maaha in la oo la cadriyo maxaa yeelay cadarka adduunka wuxuu xaaraan oga ahaa si raggii oga fogaato isla markaan u muujiso ninkeedii inay ka walbaharsan tahay taasina waxay ku dhammaatay ku saaftarantay mar haddii ay dhimatay qowlna wuxuu leeyahay waa xaaraan in e, cadar loo dhaweeyey iyadoo loo kiyaas qaadanaya muxrimkii qowlka jadiidka wuxuu leeyahay qofka meydka ee muxrimka markii laga reebo makruuh ma aha in meydka cidiyin laga jaro ama kakashatinteedii laga gooyo ama shaarubihii ama miskintii laga xiro xaaraan ma aha makruuhna ma aha ayuu leeyahay qowlka jadiidka laakiin nawi baa kadaba tago wuxuu ihi sida adharka ah qowlka waa qowlka raafici adharka qowlka raajixa ee labada qowl ee imaam shaafici uu leeyahay masaladan qowlka raajixa waxaa weeye inay makruuh tahay arrinkaas oo in tinta maydka loo dhowaado ama ciddadiisa laga jaro waa makruuh maxaa yeelay qofkan eh, maydka ah ajsaadiisa waa muxtaram in la xurmeeyo weeyaan marka eh, in loo dhowaado ma aha walaa yuqrabu lmuxrimu qofkii muxrimka ahaa loo dhowayn maayo iiban wax udgoon walaa yu'khadu la qaadi maayo shacruhu tintiisa wagufruhu cididiisa watuayibu waa la carfinaya ama waa laudgoonaya almuctadatu gabadhii ciddo tirsanaysa ciddadii wafaadka ee asayd u saarayn mar hadday dhimato waa la udgoonaynaya cadarka waa loo marinayaa iyo diibkii iaanimada badan waljadiidu qowlka jadiidka waxa wey anahu shaniga laa yukrahu inaan la kahanayn fii hayri lmuxrim muxrimka keyrkii akhdu dufri ciddadiisii in la qaado wa shacri ibdihi iyo kilkishiisa tinteeda wacaanatii iyo bisqintiisa iyo washaaribihi iyo shaaribtiisa qultu waxaan adharu qowlka adharka waa karaahatu arrinkaas inuu makruh wallahu aclam sal allah wslam ala